بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray fasalkii uu mualifku kaga hadlayey tashdiir اlmahri wa yacni meherka inuu qaybsamo oo u kala barhmo iyo inuu dhaco iyo wixii lala sheegayay marka waxaan soo gaadhnay qowlkii mualifku yihi raximah اllahu tacaala wamataa goortii habata uu u sugnaado khiyaarun khiyaar lahu zawjkii uu u sugnaado ow amase lahaa zawjadii lam yemlik midkood milkin mahaye nisfahu nisfa almahri maharka niskiisa xataa yakhtaara ilaa uu ka doorto dul ikhtiyaari kii doorashada u saaxiibka ahaa waxaan soo tilmaannay meherka haddayn hadday nuqsaan ku timaado oo intay gabadhu gacanta ku haysay nusqaani ku timaado kadibna uu ninkii fura gabadhii qabla addukhuul intuusan la aqalgelin ka hor inuu nis yeelanayo niska ha yeeshee maadaama nusqaani ku timid waxaan idhi zawjkii khiyaar ayuu yeelanayaa hadday ziyaado ku timaadana oo uu kordhana intay gabadhu gacanta ku haysay neefkii baa naaxay ziyaado mutasila waxaan idhi gabadhii baa khiyaar yeelanaysa zawjku wuxuu kala dooranayey eh, inuu waxa weeye niskaa iska qaato maciibka ah ama qiimihiisa isagoo saliima niski uu qaato eh, haddii ziyaado mutasila ay ku timaadana horey waxaan usoo tilmaanay in laba mid ay gabadhu kala dooranayso inay iska saamaxdo oo niskiisa oo ziyaadadii wata ay siiso ama ay siiso hadday saamixi weydo nisfa qiimatihi bila bilaa ziyaada horeyaan usoo sheegnay marka haddii haddaba khiyaar uu midkood u sugnaado u haduu ninkii uu khiyaar yeesho bisababi naqsi sadaac sadaaqii oo nusqaani ku timid sababtiisa khiyaar ku yeesho ama ayadoo ay khiyaar yeelato bisababi ziyaadati sadaaq sadaaqiibay ziyaado ku timid ama labadaba ay yeeshaan hadday labadiiba ay kulmaan oo labadii arrimood oo ziyaadadii nusqaantiiba ay kulmaan labadaba ay khiyaar yeeshaan saan horey usoo tilmaanay midkood milkin mahayo niصfa الsadاaq ilaa kii saaxibu ikhtiyaarka ahaa ikhtiyaarka iska lahaa ikhtiyaarkiisii uu rito ikhtiyaarkiisii ilaa uu doorto qofkii khiyaarka lahaa ilaa uu doorto kii kale waxaa wey niskii sadaaqa milkin maayo saas ku leeyahy hadday iyadu ikhtiyaarka leedahay xaqiisiibuu dalbanayaa hadday haddaba ay diiddo inay doorato oo ikhtiyaarkii ay samayso la xabaasi mahayo cayntiima laga qaadi doonaa hadday diiddo inay cayntii ay dhiibtana waxaa weeye waa la iibin doonaa intii ninkan uu lahaa qadarkii baa laga iibin doona hadday iibsamayso haddii kalena asagoo dhan baa la iibin doonaa kadibna niskii zawjka ayaa la siin doonaa intii dheeraadka ahaydna iyo niskii kalena ayadaa lasu raacin doonaa waaya wuxuu ku yidhi wamataa goortii habata uu u sugnaado khiyaarun khiyaar lahu zawjkii ama maselaha ayadii lam yemlik midkood milkin mahaye nisfahu nisfa sadaaqa niskiisa xataa yakhtaar illah ka doorto dul ikhtiyaarkii doorashada saaxiibka aha wamataa rajaca markii uu la noqdo zawjkii markii uu ku noqdo biqiimatin qiimo uctibira waxaa la tixgelin doonaa oo la eegi doonaa alaqalu kolba kan yar qiimaha yar min yowmay alistaaqi labadii maalmood ee mehersiinta iyo walqabdi iyo guddoonka wuxuu ku yidhi haddii meherkii oo talaf ku yimid waxa weeye zawjkii uu ku soo laabto niskiisii waxaa la eegi doonaa qiimihii waxaa weeye meherka marka qiimaha meherka laba maalmood midkeen eegayna ama maalintii gabadhan uu meherka uu siiyey iyo maalintii waxaa weeye ay gudoontay waxaa laga yaabaa maalintii meherka lagu dhawaaqay inuu eh, shaygani qaali ahaa maalintii guddoontana uu raqiisa ama cagsi marka midkeen eegaynaa neefkan maalan markii waxa weeye meherku uu dhacay qiimihiis wuxuu joogay laba dollar maalintii gabadha la guddoonsiinayana wuxuu joogay boqol dollar oo qiimihiisiba hoosu dhacay marka qiimaha neefka midkeen eegaynaa waxaan eegaynaa kolba midkii yar maalintii meherka gabadha loo siiyey iyo maalintii ay guddoontay kolba kii qiimo yar ayuunbaa la eegi doonaa maxaa yeelay hadday qiimihiisu maalintii meherka la siiyey ay ka yarayd maalintii ay guddoontay waxaa weeye ziyaadadaa ku timid waxaa ay ku timaaday gabadha intay milkigeedu ku jiray marka ninkii wax xaqoo ku leeyahay ma jirto iyo wax tacalluqa alhunma bilhurma ka qaacidadu ahayd haddii qiimaha maalintii uu guddoonsiiyey ay ka yaraydna maalintii waxa weeye istaaq nusqaantan ku timid u fiirso nusqaantan ku timid waxa weeye intuu asagu gacanta ku hayay marka gabadhani u magdhabi mayso fa huwa min damaani damaankiisa ku jira markaa waa intuusan gabadha guddoonsiinin ayay nusqaantani ku timid marka waxa weeye gabadhii kula noqon maayo wamataa rajaca markii uu kula noqdo gabadhii biqiimatin qiima markuu kula noqdo ictubira markuu meherkii kula noqdo qiimaa lagu le uctubir waxaa la eegi doonaa alaqalu kolba ka yar min yowmay alistaaqi maalintii mehersiinta iyo walqabdi maalintii guddoonsiinta walow asdaqa haddii uu gabadhii meher u siiyo tacliima qur'aanin qur'aan baristi oo waallaqa uu furo qablahu qabla tacliimi intuusan qur barin ayuu gabadhii furay falasaxu muctamad waxaa weeye tacaduru tacliimihi qur'aanka baristiisa inayna suuroobaynin wayajibu waxaana waajibaya mahru milin mahru mili ayaa gabadhii u waajibaya in allaqa waa haddii uu furay bacda wain intuu u tegay kadib wa nisfuhu meherka niskiisii ayaa waajibaya in allaqa haddii uu furay qablahu ay qabla wain intuunan u tegin kahor waaya gabadhii haddii uu meher u siiyo oo meher oga dhigo qur-aan baristi horta intaynan taa ka hadlin yacni waxaa muhiim inaad tilmaano camal kasta oo qof loo soo kiraysan karo ama ujuuro gelaya iyo ijaaro meher waa laga dhigi karaa tusaale ahaan qur-aan baristi qur-aanka baristiisa qof waa loo soo kiraysan karaa macallin caruurtii qur-aan bara sidoo kale dawaabka sidoo kale khidmadii qof loo adeego sidoo kale dhismihii waxaa weeye guri la dhiso waxaasoo dhan waxaa weeye waa manaafic wey marka manaaficdu way gashaa sadaaq waa sida jumhuurulculamaa ay ku tageen khilaafan lilxanafiya xanafiyada iyadoo la khilaafayo xanafiyadu waxay leeyihiin maal mutaqawam ah oo cayn ah ayuunbaa meher noqon kara laakiin manaaficdu ma geli karto laakiin sida jumhuur culamaa ay ku tageen manfacadu waxa weeye way noqon kartaa sadaaq waa kii nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii uu gabadha u guurinayey iltamis walow khaataman min xadiid muxuu soo raadi xoolaa hadduu doono fargal xadiidaba ahaadee markii dambe uu yidhi ya rasuul allah waxba ma hayo ayaa nebigu wuxu ala slam qur'anka wax ma ka taqaanaa dabeetana wuxuu yidhi waxaan aqaanaa baqara iyo ali cimraan iyo suwar buu tiriyey dabeetana nebigu wuxu uri alay slam idhab faqad zawajtukahaa bima macaka min alqur'aan ordoo gabadha kaxayso waxaan kugu meheriyey waxaad taqaano qur'aan marka qur'aankii bar weyn fii riwaayatin facallimha min alqur'aan qur'aankii bar buu yidhi marka taasaa tusinaysa haddaba gabadhi haddii uu qur'aan baris uu meher oga dhigo u dhaho anigaa qur-aanka ku baraya suuradda laga hadlayo waxa weye hadduu dhaho binafsi anaa naftaydaa ku baraya maaha hadduu dhaho qof kalaa ku baraya taana wuu samayn karaa laakiin hadduu dhaho anaa ku baraya wey isla markaa gabadhii wuxuu furay intuusan qur-aankii barin markaa suuragal ma ah uu ku yidhi inuu gabadhii qur-aanka baro falasaxu tacaduru tacliim oo maxayna u suroobayn maxaa yeelay gabadhan xaaraan bay ka noqotay ajnabiyay ka noqotay hadda ma bannaano inuu la keli noqdo saasaa muctamad ah qowlkan ka soo horjeeda wuxuu leeya maye way suroobaysaa inuu qur-aankii baro wuxuu bari karaa min waraa'i xijaab xijaab baa u dhaxayn kara labadooda lamana keli noqonaya khalwana ma dhacayso qof baa la joogay maalan gabadhii ama asaga qof kale la joogay oo maxramkiisa saa darteed hadday suroodo wayaan qowlka hore laakiin wuxuu leeyahay waxaan u nidhi waxa weeye suuragal ma aha inuu baro qur-aankii maxaa yeelay aamin kama nihin inuu tuhume ay meesha timaado iyo khalwadii xaaraanta ahayd laakiin meesha masale kale imaanayso horey waxaan usoo tilmaannay gabadha ajnabiyadda ah inay bannaan tahay in la eego litacliim yubaaxu nadaru ilayha litacliim soo maa dee maxaa loo diiday gabadhan waa ajnabiye waxaa taa lagaga jawaabay gabadhan waxay ninkan u ahayd xaas aamaahoodii baa isku tacalluqday xoogaa kalgacayl iyo jacaylya waxbaa dhex maray way isbarteen nooca wuddi ay naxariis iyo kalgacayl baa dhex maray walidaalika tuhmo weyn ayaa meesha jirta marka waxaa laga cabsanayaa inay meesha fidno timaado oo waxa weeye laakiin gabadha ajnabiyada waxba ayna ka dhexaynin de waxa weye waxsha ayna ka dhexaysa marka saasay kala duwan yihiin waaya haddaba masaladan marka laga hadlayo waxa wey waa hadduu dhaho binafsii anigaa ku baraya qur-aanka anaa ku baraya haddii laakiin uu dhaho qur-aan ayaan ku baraya oon dimadiisa ku waajibiyo markaa dee qof kale u keeni kara oo bara oon asaga ahayn muhiimaddu waxay tahay gabadha in qur-aanka uu baro waaya waaya haddaba maxaa waajibaya haddii qur-aankii baristiisa ay suuro weydo waxaa waajibaya mahrumil haddii bacda wain gabadhii uu furay bacda wain hadduu furay mahrmidri baa waajibaya haddii qabla wain intuusan la aqalgelin uu furayna nisfu lmahri lmil ayaa waajibaya walow asdaq hadduu meher u siiyo tacliima qur'aanin qur'aan baristii waallaqa uu furo qablahu intuusan barin ka hor falasaxu muctamed waxaa weeye tacaduru tacliimihi baristiisa inayna suuroobayn wayajibu markaa waxaa waajibaya mahru milin ayadoo kale meherkeeda bacda wain haddii uu furay intuu u tegey kadib wa nisfuhu nisfu mahri mili mahr mil niskii baa waajibaya qablahu ay qabla wain waxa wey intuusan u tegin kahor hadduu furay walow alaqa gabadhii hadduu furo walxaal qad zaala milkuhaa milkigeedii uu ka zuulay canhu ay can ilmahri meherkii fa nisfu badelihi bedelkiisa niskiisa ayaa markaa u waajibaya ninkii gabadhii buu furay intuusan u tegin kahor isla markaa gabadhan waxay ka gudoontay meherkii meherkii oo dhan bay ka gudoontay wuxuuna furay intuusan u tegin marka ninkii wuxuu yeelanayaa saan hore soo tilmaanay nisfu almahr almusama inuu soo coshado ka warran haddii meherkii uu baaba'o uu talaf ku yimaado ama milkeedii gabadha uu ka baxo oo tusaale ee gabadhan waxa weeye weyba iibisay amaba way hibaysay iyo wixii la halmaado marka meherkaas bedelkiisi ayaa waajibaya oo bedelkiisu muxuu yahay hadduu mili yahayna miligiibaa waajibaya hadduu mutaqawam yahayna qiimihii ayaa waajibaya marka niصfa albadel bedelka niskiis ayaa markaa waajibaya tusaale ahaan gaari buu ahaa gaarigaas gabadhii way hibaysay ama gaarhigii eh, qof kale ay ka iibisay gaarigii baan qiimaynana imsu ahaa qiimihiisi qiimihiis wuxuu ahaa baa la yidhi an kun oo dollar ninkan waxaa loo soo celinayaa haaf qiimihii oo ah laba kun iyo an boqol wahaa kada walow alaqa haddii uu furo gabadhii walaal qad zaala milkuha gabadhii milkeedu ka zuulay canhu can lmahri mahrki fa nisu badli badli mahri mahrka bedelkiisa niskiisa ayaa ninkii u waajibaya fain kaana hadduu yahay meherkii zaala mid ka zuulay milkigeedii oo wacaada usoo laabtay milkigeedii mar labaad tacalaqa wuu ku tacaluqaya wuu ku xidhmayaa xaqii zawjku bilcayni cayntii soo laabatay filasaxi muctamad haddii aan qabanno wuxuu ku yidhi haddii gabadhii uu furay qabla اdukhuul isagoo la aqalgelin ka hor meherkiina uu ku wareejiyey isla markaa meherkii gacanteedu ka baxay intuuna furin ka buu gacanteeda ka baxay laakiin haddana wuu soo laabtay gacanteediibuu ku soo laabtay furitaankanna wuxuu dhacay qabla اdukhuul gabadha maalan waxaa meher loo siiyey gaadhi gaadhigii nin ka iibisay haddana gaadhigii baa dib lagu soo celiyey oo la siiyey ama dib bay usoo iibsatay ninkan wuxuu furay qabla e qabla qabla dukuul marka xaqii zawjku wuxuu ku tacalluqayaa cayntaa soo laabatay ku tacalluqayaa cayntaa soo laabatay ayuu ku tacalluqayaa hadda caynta milkeeda kawdha ka baxday haddana dib ugu soo laabatay cayntaa soo laabatay ayuu xaqiisii ku tacalluqayaa waayahay maxaa yeele waa waxaa lama huraana in bedel la bixiyo bedelka ugu wanaysana waa caynu maali wuuna soo laabtay qowlka labaad wuxuu leey maya caynu alcaa'id cayntan soo laabatay ku tacalluqi mahaye waxa weeye qiimihii niskiisa la siinaya sababtoo ah milkigan gabadhan ay milkisay gaadhigan ama cayntan jiho kale ka faa'idaystay oon sadaaqii aan ahayn si kaluu ku soo galay xaggii sadaqa haddaba ina ka faa'idaysteen khilaafkan haddaba wuxuu ka farac ka yahay qaacidado khilaafi ah azaa'il اlcaa'id hal huwa kaladii lam yazuul aw kaladii lam yacud waxa weeye shaygii zuulay intuu gacanta ka baxay dib ugu soo noqday ma wuxuu la yahay shay aan gacantaba ka bixin mise wuxuu la yahay shay aan soo noqonin waa qaacido khilaafi ahoo furuucda isku marka masaladan waad arkaysaa kaladii lam yazuul baa kalladii he lam yusilba qowlka muctamadka ka dhigay alcaaid yani waa shay gacanta ka baxay ee haddana dib ugu soo laabtay kalladii lam yusul si iyadoo gabadha gacanteedii una ka bixin ayuu ka dhigay wuxuu leeyahay xaqii wuxuu ka tacalluqaya caynta qowlka muctamadka ah qowl ka soo horjeedana wuxuu leeyahay maya kalladii lam yusul bu lamid yahay masale kale oo nadaa'ibteeda waxaa ka mid ah si aan u fahna qaacidada haddii maalan aabbihii uu weladkiisa uu wax siiyo gaadhi buu siiyo tusaale ahaan dabeetana gaadhigii ayaa gacantii welad ka baxay oo qof kalu siiyey ama qof kalu ka iibiyey dabeetana weladkii ayaa gaarhigii dib u milkiyey haddana ama ha soo iibsada ama hala siiyo aabbihii ma ku noqon karaa markuu welad gacantiisa uu soo gala gaarhigii ma ku noqon karaa mise kuma noqon karo waa isla qaacidadan azaa'il اlcaa'id hal huwa kaladii lam yazul aw kaladii lam yacud hadda waxaa leeyahay kaladii lam yacud buu lamid yahay oo aabbihii kuma noqon karo oo maxaa loo kala qaaday labada masalo tana meherkan layidhi waxa weyaan zawjka kaladii lam yazul buu yahay ku noqonaya caynta xaqiisa aabbihiina waxa laydhi kaladii lam yacud buu yahay oo ku laaban mahayo maxaa yeelay xaqa aabbuhu bimujarad zawaali milkii buu ku go'ayaa marka sidaa ma soo noqonayo oo dhihi maayo ii damaana xataa gacanta ka baxo waladka dhihi maayo ii damaana qaad ii magdhow zawjku bimujarad gabadha gacanteeda inuu milkigii ka baxay ku goy maayo gabadhi bedel buu ka dalbanaya bedel buu ka dalbanaya marka farqa udhexey labada masle waa kaas xaqii zawjkana ku goy maayo in gabadha gacanteedii wixii ka baxay xaqa waalidkuna wuxuu ku go-ayaa bimujarad inuu weladkii gacantiisii uu milkii ka baxay oo bedel ka dalban maayo fain kaana haddaba hadduu yahay meherkii zaala mid gacantii ka baxay gabadha gacanteedii ka baxay oo caada dib ugu soo laabtay tacallaqa zawjkii xaqiisi wuxuu ku tacalluqayaa bilcayni cayntan meherka ee dib u soo noqotay muctamd haddaan abano walow wahabad gabadhi hadday u hibayso hu meherkii lahu zawjkii hadday u hibayso uma dabeetna dallaquu iska fura faladaru muctamad waxaa weeye ana lahu niصfa badlihi ana lahu zawjkiina u sugnaatay niصfa badlihi badelkiisa niskiisa badel mahr mahrka badelkiisa niskiisa ayaa u sugnaaday waaya wuxuu ku ninuu gabadh guursado dabeetana meher u magacaabo dabeetana gabadhii ay meherkii ay siiso horta way ka guddoonta marka hore maslada si fiican u fahm meherkii bay tihi sii wuu siiyey way ka guddoontay dabeetana dib bay ugu soo celisay oo waxay tihi meherkii qaado waan ku siiyey afar neef bay ahaayeen afartii neefba way u soo celisay dabeetana ninkii qabla dukuul asagoon la aqalgelin gabadhii ayuu furay nisfa almahri sooma yeelanayo hadda ninkan meherka uu bixiyey la soco nisfa almahri buu yeelanaya oo afar neef bay ahayn soo maaha laba neef nisfa badelihii buu ku yeelanayaa labadii neef ee niska ahaa qiimahoodii buu ku yeelanayaa oo wuxuu leeyahay afartii neef aan ku siiyey eed soo celisay laba ka ah qiimahoodii iyo magdhow ayaa kaa rabaa soo ku siiye waad siisee laakiin siintaasi waxay ahayd jiha kalean ka faa'iido oo waa aad siiso ad igu khayr allah ku sii laakiin anugu waa ku guddoonsiiyey ya fa nisfu maa faradtunna ilahay wuu fa nisfu maa faradtunna ilaahay wuu yidhi ilahay kala qaadin inaad ii soo celisay inaad qowlka labaad ee adhar ka soo jeeda wuxuu waxba male maxaa yeelay ninka way u dedejisay wuxuu dalaaqu ku mutaysan lahaa waayahay walow wahabatu hadday meherkii u hibaysa lahu ninkii uma dabeetar dallaqa uu furo faladhar muctamad waxa weeye ana lahu ninkii inay u nisfa badalihi badali lmahri meherka niskiisa badelkiisa badel mahr niskiisa wa calaa haada qowlkan adharka haddaan ku soconno ee markan ay u hibaysay meherkii oo idil dabeetana asagoo furay qabla addukuul waxa weeye wuxuu kula noqon doonaa nisfa badali lmahr low wahabathu hadday u hibayso zawjkii annisfa niskii hadday u hibayso falahu nisfu lbaaqi intii soo hadhay niskeeda ayuu yeelan doonaa wa rubucu badeli kullihi asagoo idil bedelkiisa bedelka rubciisa ayuu yeelan doonaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leey maye annisfu lbaaqi niskii soo hadhay unbuu um yeelan doonaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leey maye yatakhayar wuxuu kala doolan doonaa bayna badeli nisfi kullihi asagoo idin niskiisa niska bedelkiisa iyo aw amase nisfi lbaaqi baaqiga niskiisa iyo wa rubci bedeli kullihi asagoo idin bedelkiisa bedelka rubciisa wuxuu ku yidhi waa masaladan waxay la socotaa taa horo waa suwarteedii amtiladeedii unbay raacsantah tii horena waxay ahayd meherka o u hibaysay tan dambena waxa weeye meherka niskiisay siisay marka ninkani gabadh buu mehersaday tusaalaha kii horan ku socon afar neef ayuu meher oga dhigay afarkii neef gabadhii buu ku wareejiyey dabeetana gabadhi markuu ku wareejiyey ayay laba neef oo ka ah asagii dib ugu soo celisay oo tidhi labada iska qaado waaya dabeetana gabadhii wuxuu furay qabla dukuul intuusan la aqalgelin ka hor nisf almahr buu leeyahy soo maaha hadaba tii hore inagoo ku dhisayna calalahar hadday meherkao dhan u hibayso somayna dhihin meherko dhan dib u hibaysa somayna dhihin yani nisfa badalihi ayuu ku leeyahay tanna waxaan leenahay nisfa albaaqi iyo rubcu badeli kullihi soo hadhay labada neefee soo hadhay niskood oo ah hal neef wuu qaadanaya hal neef wuu ceshanaya waaya neefka kalena waxa wey qiimo ahaan buu u qaadanayaa rubcu badeli kullii markuu leeyahay waxa weeye meherkoo idilo afartii neef ah qiimahood markaan qiimayno afar meelood meel buu yeelanayaa tusaale aan ka soo qaadno neef walba wuxuu ahaa saddex boqoloo doolar saddex boqol ku dhufoo afar waa kun iyo laba boqol soo maa rubuc buu yeelanayaa oo ah waxaa weeye saddex saddex boqoloo doolar iyo iyo labadii neef ee soo hadhay mid ahaan ayuu ku yeelanaya ata sooma oo maxaan saa u leenahay de waa waa mushaac niskii baan kala qaybinay nisna cayn buu qaadan niski kalena wuxuu qaadan maxay qiimo u qaadan marka waa rubc ata sooma qowl saasuu nisfu lbaaqi labadii neef mid ahaana ceshado wa rubcu badri kullihim herkoo idil afar meelood meel qiimihiisa ha u celiso i qwl qolba wuu le maya waxba yaynan isdhibine aan nisfi baaqi intan soo hadhin ha qaato soo laba neef horey mayna u siin laba neef mayna soo hadhin labada neefee soo hadhayna ha qaato saasuu leeyahy qowlka labaad qowlka saddexaadna takhyiir buu gelinaya wuxuu leeyahay yatakhayaru bayna badeli nisfi kulli xoolihii oo idil niskiisa niskaa bedelkiisa samayna dhihin waa kun iyo laba boqoloo doollar geeli oo idil afar halaad oo min saddex boqoloo dolar waa laba boqol dolar laba boqol kala badh qiimaheeda waa lix boqol soo maha loo celiyo waa bayna bedeli nisfi kulli niskiisa oo idil xoolaho dhan bedelkiisa oo qiimihii ah ha waa lix boqoloo dolar kaa kala dooranayaa nisfa albaaqi inta soo hadhay inuu niskeed qaato labadii neef mid ahaan inuu kaxaysto wa rubcu bedeli kullihi iyo xoolihii oo idil afar meelood meel waa qowlkii hore ayuu noqday markaa labadaasuu kala dooranayaa saasuu leeyay qowlkan dambana wuxuu ku yidhi wacalaa haadaa qowlkan adarka haddaan ku soconnay u dambeeyey low wahabatu hadday u hibaysa anisfa nisbaysiisa meherkii falahu ninkii waxaa u sugnaaday nisfulbaaqi intii soo hadhay niskeed inuu qaato iyo warubucu bedeli kullihi xoolihii oo idil meherkii oo idil bedelkiisa bedelkaa rubciisa afar meelood meel i qowlin qowlba wuxuu leeyahy maya lahu anis baaqi nis kastoo hadhona qaato wa fii qowlin qowl saddexaad ba wuxuu leeyahay yatakhayar wuxuu kala door qaadanayaa bayna badeli nisfi kullihi asagoo dhan xoolahoo idil meherka idil niskiisa niskaa bedelkiisa inuu qaatay iyo aw nisfa albaaqi intii soo hadhay niskeeda iyo rubic bedeli kullihi xoolihii oo idil bedelkooda rubciisa walow kaana haddii uu yahay meherkii daynan dayn hadduu ku yahay ninkeedii oo faabra'athu minhu ay ka cafiso lam yarjic calayha kula laaban mahayo e, bishay waxba kula noqon mahayo cala madhab muctamad haddaan qabano masaladii hore waxay ahayd hadday meherka ka guddoonto markaadi dhihi jiray way guddoontay way qaadatay tanna waxba mayna ka qaadanin meherkii oo ninkani waxba guddoonsiinin haweenaydii ayay tidhi waan kaa cafiyey kadibna wuxuu furay qabla dukuul asagoo la aqalgelin buu gabadhii furay ma dhihi karaa nis i soo celi xoolihii maya wayba cafiseen kan iyo kii hore waxay kula duwan yihiin gabadhan waxba mayna ka qaadin waxba mayna ka guddoominba aslan kii horena intay wax ka guddoontay oo xoolihii qaadatay ayay dib u siisay tanna waxba mayna ka qaadin way cafiseen marka wax alla wuxuu ku yeelanaya ma jiro waxba muna siininbe tii hore laakiin xoolihii wuu siiyey wuu guddoonsiiyey wayna kala wareegtay masaaishan waxa way maskaxda dhisayaan fiqii la soco waa masaa'il daqiiq oo mutashaabiha qof fiqii akhristay oo weliba dee fah dheeraad ilahay siimaya qof kale uusan fahmayn marka masaaishan waaa weeye iiga meeshu ka dhisma mashaysan oo kale waa laba masalo aada isku eg oo qof faqiiha mooyaan qofkan un kala saari karin walow kaanad hadduu yahay meherkii daynan dayn hadduu yahay oo faabra'atu ay ka cafiso iyadoo waxba ka guddoomin way ka cafisayba suu dhannaa dabeetana qabla dukhuul ayuu gabadhii furay lam yarjic calayha bishay cala almadhab waxba kula soo noqon mahayo ila waxba muuna siinin gabadhani walaysa liwaliyin weliga oma sugnaanin cafwun inuu cafiyo can sadaaqin meherkii cala ljadiidi qowlkii jadiidka haddaan qabanno wuxuu ku yidhi gabadha weligeeda ma cafin karo meherkeeda ninka kama cafin karo ayadoon ba cafin karta waa qowlka jadiidka sida dayn ay ninku leedahay uusan u cafin karin ayuusan sadaaqeedan u cafin karin ayadoonba u cafin karta qowlka qadiimkana wuxuu leeyahay weligeed wuu cafin karaa si ayadoo cafin karto weligeeda u ka cafin karaa labadan qowl haddaba maxay isku khilaafsan yihin qadiim iyo jadiid waxay isku khilaafsan yihiin qowlka ilaahay uu yidhi an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax aw yacfuwa aladii biyadihi an yacfuuna waa dumarkii la garay aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax waa mujmal lafdi mujmala weya oo culamada isu khilaafta fahamkiisa marka alladii biyadi cuqdat nikaax ayaa looga jeedaa ama waxaa looga jeedaa weliga mise zawjka qowlaan lilculamaa waana labada qol qadiim iyo jadiidka adiim wuu leya waaa looga jeedaa weligaa looga jeedaa buu leey saa darteed weligu waa cafin karaa maxaa yal asagaa gabadha meherinaya biyadii cuqdatu nikaax qowl kalena wuxuu leeyahay zawjkaa looga jeedaa qowlka jididka wuxuu leeyahay zawjkaa looga jeedaa oo daba waaya zawjku muxuu cafinaya maxana uu iska saamaxayaa niskiisii ayuu gabadha u deynayaa wey fanisu maa faradtum ilaa an yacfuuna marka niskii asagu lahaa uu soo ceshan lahaa ayuu iska cafinaya wuxuu leeyahay iska qaado meherka oo idil kaa ceshan mahaye meherka o dhan qaaduu leeyahay marka zawjka cafintiisaasi noqonaysa qowlkaas jadiidka ayaana muctamad ah waaya wuxuu idhi walaysa liweliyin weliga uma sugnaan cafwan inuu cafiyo can sadaqin meher cala jadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano faslun fasalkan wuxuu ka hadlayaa axkaamu lmutca mutcada axkaamteedu ka hadlaya bal masalada mutcada si fiican ha loo dhegaysto waa masale ayna soomaalida ku dhaqmin anu kolley cid ku dhaqmaysa maan arag haddaad idinku aragteenna waad ii sheegi doontaa soomaalidu dumarka markay furaan hadday meher leedahay meherkeedu ma la siiya lakin wax mutca shayga weli ma maqashan mutca wax shayga maqan mutcadu haddaba waa baab inaga maqan waa laga yaaba inay jiraan dad yar nagama diideyno laakiin hadday jiraan waa dad yar dadka ku dhaqma waa dad ahlu cilmi ilahay ka cabsanayo de diintii diintiina garanaya kuna dhaqmayo mutcada haddaba maxaa looga jeedaa mutcadu waxa weeye waa xoolo maalun yajibu cala الزawji dafcuhu limra'atihi almufaaraqati fi اlxayaati biطalaaqin wama fii macnaah waa xoolo u waajibaya gabadhii oo zawjkii ugu waajibaya waa gabadhii uu ay ninka kala tageen ay noolal kala tageen oy alaaq kala tageen furiin ama wixii furiinkii la midka ah shuruud inoo imaan doonta marka waa xoola gabadha la siinaya oon ahayn waaya limuطallaqatin gabadhii la furay waxaa u sugnaaday qabla wain intaan loo tegin ka hor la furay mucatun muca u waajibaysa waase goorma in lam yejib hadduusan u waajibin shadru mahrin mahar niskii wakadaa saasoo kale yejib limawduu'atin gabadhii loo tegayna waxaa u waajibaya mucatun muca filabhari muctamad haddaan qabanno wa furqatun furqo laa bisababiha gabadha sababteeda aan ahaynna ka alaaqin alaaq mamay la tahay xagga waajibinta mucada iyo la'aanteedaba mucadu dumarka banna uma waajibtaa banna uma waajibta tibuu mualif halkuu sheegaya wuxuu ihi gabadhii la furay qabla waطin intaan loo tegin ka hor muca yeelanaysa gabadhii la furay intaan loo tegin ka hor muca yeelanaysa laakiin bishar shardi ba ku yeelanaysa oo shardiga waa maxay waa haddii sharu mahrin maharka niski aysan lahayn oo markaa maxay noqonaysaa waa gabadhii mufawidada ahayd ama mufawadada ahayd ee bilaa mahar la meheriyey waa fahamta soo maa isla markaana waxba aan loo fardinin waxba aan loo qadarin taana culimmadu waa isku waafaqsan yihiin bilijmaac ijmac baa la soo naqliyaba waxaana taa daliil a qowlka ilahi uu yihi laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida wamaticuuhun waxa weye dembi dushiinna ma ah haddaad dumarkii furtaan intaydan u tegin ka hor waxbana aydan u qadarin meher ah wamaticuuhunna muca siiya xoolo mucaah siiya waayahay midda kale gabadhan fowdada ah, waxba yeelan mayso ninkeediina wuu furay marka xoogaa qalbi jab ah iyo yaxyax ah ayaa ku dhacay gabadh aan lala aqalgelin oo haddana la furay xoogaa yaxyaxa ayaa ku dhacay marka xoolahan yarka la siinayo niyaddana waa loogu dhisayaa yaxyaxtirna wata laakiin hadday shadru mahrin ay oo waxa weye ninkan musamo marka u magacaabay qabla duuul hadduu furo markaa musamihii niskiisa yeelanaysaa sooma marka muca yeelan mayso niskaa ubay qaadanaysaa niskaas ubay qaadanaysaa dee mucigeedina looma dhowaanin waxaa wey way bad qabtaa waatan sooma nisfulmahrna way yeelata marka muca kale u baahan mayso nisfulmahri maa la siinaya waay gabadho haddii mawduuca ay tahay ka war oo ninkii uu tegey bacda dukuul ayuu furay taana waxaa u waajibaysa muco ayaa u waajibaysa meherkeedao dhanna waa la siinayaa mucana waa loogu darayaa maxaa yeelay licumuumi qowli اlahi tacaala qowlka ilahi cumuumkiisa daliil u ah walilmuطalaqaati kuwii la far waxaa u sugnaaday mataacun baa u sugnaaday bilmacruuf ilahay muus kala qaadan tii qabla dukuul ahayd iyo tii bacda dukuul ahayd waayahay aayad kale oo si khusuus u tusinaysana way jirtaa ilahay wuxuu idhi markuu dumarkii nabiga ka hadlayay nabiga waxaad adaa fatacaalayna kaalaya umatickunna mutcadiinna waan siinaya usarixkunna saraaxan jamiilan aayadda waxaa lee taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro asalkeeda waxaa weeye usarixkunna waa idin furi wa umatickunna mutcadiinana waa idin siin waayahay haddaba zawjaadkii nabiga alah slam dhammaantood madkhuulaad ba ahaaye wuu nabigu la aqalgalay calayhi الsalaatu wasalaam marka mutcana ilahay meeshuu ku sheegay umatickunna marka halkaas ayaa laga qaatay inay mutcadii waajibayso waa qowlka jadiidka ah qadiimka ah wuxuu leeyahay wax mutcoy leedahay ma jirto maxaa yaele meherkii bay qaadanaysaa maxay mutco ku falaysaa maxaa mutco loo siinaya meherkii baa ku filan mid kale wuxuu leeyahay gabadha waxa weeye la furay qabla dukhuul ee musamaha niskiisa yeelanaysay mutco maynaan siinayn tan bacda dukhuul la furay ee meherka o dhan la siiyey min baaba olanaysan mutco yeelan laakiin qowlka jadiidka waxooga jawaabaya wuxuu leeyahay gabadhan meherko idin wuxuu u waajibay muqaabila buciha gabadha ninka wuu tegey bucigeedii manfacadiisii oofsaday walidaalika meherkani wuxuu qaabishan yahay manfacata bucihaa ayuu qaabishan yahay laakiin alaaqii la furay qalbi jabkii niyad jabki ka yimid wax muqaabilo bedelo laga siiye ma jirto laakiin gabadhan kale ee la furay qabla dukuul waxaa weeye ar meherka shadrigiisa la siinayo ma qaabisana bucigeedii u nabad qabaa oo gabadha loomaba teginba walidaalika shadru mehrgaha waxa weeye muqaabila laa shay waa la iska siiyey waatan soo ma kaas haddaba ka kaafinaya in mutcadii la siiyo uu kala qaado u firso saasaana sax marka asagaa u kabaya layidhi qalbijabki iyo yaxyaxii waxay dareemi lahayd kaasaa u kabaya laakiin gabadhan la furay bacda dukhuul waxa weeye mutcadii saasay u waajibaysaa maadaama waxa weeye ninkii uu furay haddaba markaan soo ururino dumarka markii loo fiiriyo mutcada afar ayuu qaybsamayaa muطalaqaة qabla waطin wa qabla tasmiyati iyadoo waxba loo magacaabin lala aqalgelin la furay waa mufawdadii taa waxay leedahay mutcay leedahay meherna ma leh muطalaqadii tii la furay intaan loo tegin ka hor laakiin wax loo magacaabay taa shaطru mahri ahaa bay leedahay lakin mutca ma leh waxa weeye sayidkii guuriyey addoontiisa addoonkiisa u guuriyey taa muco iyo mehertoona male waxa weeye gabadhii ninkeedu u tegey ee uu furay markuu u tegey kadib meherna way leedahay mucna way leedahay haddaba mid meher iyo muco way leedahay waxa wey waa gabadhii ninka uu furay markii u tegey kadib midna waxa weeye mucaun bay leedahay meher male waa mufawadadii midna waxa weeye meher bay leedahay laakiin muco male waa gabadhii meherka loo magacaabay qabla dukuula la furay midna waxa weeye meher iyo mutcatoona male waa sayidkii u guuriyey addoontiisa addoonkiisa u guuriyey meher iyo mutcatoona male furadana wuxuu ku yhi wa furatun laa bisababiha furo gabadha sababkeeda aan ku ahaanin ka alaaq buu yahayo haddii gabadhii maalan si kale ku kala ninkii laakiin uusan furin tusaale waxa weye ninkii ayaa diinta ka baxay walciyaadu billah ama uu ka licaantamay ama wuu islaamay ama sabab kale oo gabadha ayna waxba shaqa ayna ku lahayn ayay ku kala tageen taana alaaqii umay la mid tahay xagga mucada waajibinteeda mucadii way waajibaysaa haddii waxa weeye qabla wain ay tahay gabadhana shatru meher aysan yeelanin sidoo kale haddii bacda duuul hadday kala tageen way yeelanaysaa haddii kalena ma yeelanayso tafsiilkiina soo dhaafi malabgelaya wuxuu yidhi muallaqatin gabadhii la faray waxaa u sugnaaday qabla wad intaan la aqalgelin ka hor mutcatu mutcaya u sugnaatay lam yajib hadduusan waajibin waya shatru mahri maherka niskiisa wakada sidoo kale mutcadii way waajibaysaa limuduatin gabadhii lala aqalgalay ee uu ninki u tegay fil adhar muctamad haddaan qaban furqatu kale tegitaankii laa bisababiha gabadha sababteeda aan ka ahan aan ku dhicin ka alaaqin alaaqu may la mid tahay furqadaasi way yustaxabu waxaa la sunneeya allaa tanqusa inay mutcadiina ka yaraan can alaaiina dirhama soddon dirham fain tanaazacaa hadday ku doodaan qadarkeeda qadaraha alqaadi qaadiga ayaa qadari doona binadarihi eegitaankiisa ayuu ku qadari doonaa ijtihaadkiisa laga wada binadarihi ay biijtihaad ijtihaadkiisa ku qadari doonaa muctabiran asagoo tixgelinaya xaalahumaa labadooda xaalkooda zawjkii iyo zawjadii waqiila waxaa la xaal xaalahu ninka xaalkiisa inuu tixgelinaya waqiila waxaa la xaalaha gabadha xaalkeeda inuu tixgelinaya waqiila waxaa la aqalla maalin xoolaha u yar ayuu qadari doonaa mutcadu waxaa fiican inaysan ka yaraan soddon dirham ama wixii qiimaheeda u dhigmaa soddonkaa dirham waayahay sidaasaa sunno ah waaya laakiin la gaarsiin mahayo meher meher la gaarsiin mahayo haddii haddaba zawjkii iyo zawjadii ay ku doodaan mutcada qadarkeeda qaadiga ayaa qadaraya qaadiga ayaa waxa weeye guddoominayo gabadhii ijtihaadkiisa yani mutcadii ugu qadaraya intay yeelanaysa wuxuuna tixgelinayaa qaadigu ninka xaalkiisa iyo gabadha xaalkeeda ninka xaalkiisa xagga hodantinimada iyo xagga caydhnimada gabadha xaalkeeda agga nasabkeeda iyo ifaadkeeda hadday iaad iican leedahay iyo hadday iaad eh, aan haakada ilahi wuxuu hi subxaana wa taala wamaticuhunna cala almuusici qadaru wamaticuhunna dumarkii mutcadooda siiya cala almuusici ninkii ilaahay wax u waasiciya hantida siiyey qadaruhu yani waxa wey awooddiisa iyo di wuxuu ilahay u waasiciyey eh, walilmualaqaati mataacun bilmacruuf bu ilaha iil ba wuuu le maya ninka xaalkiisa unbaa la eegayaa maxaa l ayaddu cala almuusici qadaru bay tiri wa qiila waxaa la xaalaha gabadha xaalkeeda unbaa la eegayaa sida meherkaba loo eegayo xaalkeeda wa qiila waxaa la idhi waxa weeye aqala maalin xoolaha u yar ayuu ninkani u qadaraya qaadiga ah waxa u yar ee sadaaq noqon kara sida wax u yar sadaaq looga dhigi karo ayaa wax u yarna mutcadii looga dhigaya waayo haddaba mutcada qaadiga ayaa ku ijtihaadaya wixii kolba munaasab ah ayuu siin doonaa laakiin waxaa fiican soddon dirham inaan laga yaran ama waxu dhigno faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay haddii laisku khilaafo meherka qadarkiisa iyo sifadiisa wixii la halmaado ikhtalafaa waa fasal iska kooban waxaan u malaynayaa toban mirir naga badan mahay insha allahu tacaala ikhtalafaa ida ikhtalafaa hadday isku khilaafaan zawjkii iyo zawjadii fii qadri mahrin meherka qadarkiisa aw ifatii ama ifadiisa taxaalaaan way labalaba dhaaranayaan wayataxaalafu sidoo kale waxaa labalaba dhaaranaya waariaahumaa dhaxlayaashoodii zawjka iyo zawjada dhaxlayaashoodii ayaa labalaba dhaaranaya aw waariu waaxidin mid ahaan kii dhexlayay walaakharu iyo kii kale uma dabeetana yufsahu lmahru maherka ayaa la fasakhayaa wayajibu waxaana waajibaya mahru milmahru mili ayaa waajibaya awjkii iyo awjadii hadday isku khilaaaan meherka qadarkiisa adarkii musamaha ahaa wixii dee lagu magacaabay caqdigii nikaaxa oo zawjkii wax yar buu sheegayna gabadhiina way ka badinaysaa maalan gabadhii waxay leedahay laba kun ayuu meher ku ahaa meherkaan ku heshiinay waxa wey caqdigii nikaaxa ku dhacay ninkiina wuxuu leeyahay maye wuxuu ahaa kun ama sifadii waxa weeye waxa weye meherka ayay isu khilaafeen tusaale ahaan noocu ahaa maalan inuu kun ahaa way isku waafaqsan yihin laakiin mid waxay leedahay ayadna waxay leedahay kun doolar buu ahaa asna wuxuu leeyahay maya kun bir buu ahaa tusaale ahaan ama waxay isku khilaafeen inuu deg deg ahaa iyo inuu madalaysnaa asna wuxuu leeyahay waa uu madalaysnaa oo sanad kadib baan ku heshiinay ayadna waxay leedahay deg deg buu ahaa ama muddadii ba isku khilaafeen muddadii wayba isku waafaqsan yihin laakiin qadarkeedii ayay isku khilaafeen asna wuxuu leeyahay sanad baan ku heshiinay sanad kadib ayadna waxay leedahay eh, waxaa weeye lix bilood wahaa kada markhaatina lama hayo oo ninkii meheriyena ma joogo waxa wey caddayn warqaddii uu qorayna lama hayo adugu wax kale oo caddayna lama hayo taxaalafo way labalaba dhaaranayaan see u labalaba dhaaranaya asna laba jeer ayuu dhaaranayaa oo marna wuxuu ku dhaaranaya wuxuu sheeganayo ayuu ku sugayaa marna wuxuu ku dhaaranaya waxay sheeganaysa ayuu diidayaa wuxuu leey wallaahi laqad kaana mahrunaa kada alfan buu ahaa wallaahi inuusan meherkeennu ahayn laba kun saasuu leeyahy ayadna saa lidkeed bay ku dhaaranaysa oo maay u labalaba dhaaranaya hal dhaarun bay ku fillaata maxaa yeele mid walba waxa wey waa muddaci iyo muddaca caleyh muddaci dhinac waxuu ka sheeganaya dhinacna waxbaa lagu sheeganaya asagu dhinac wuxuu sheeganaya inuu meherku ahaa kun way fahamta soo maha dhinacna waxaa lagu sheeganaya inuu laba kun ahaa ayaa asaga lagu sheeganaya marka waa muddaci iyo muddaca caleyh mid walba marka way labalaba dhaaranayaan waayahay haddii labadooduba ay dhintaan oo dabeetana meherkii laisku qabtay intuu ahaa labadii dhexlayey zawjkii zawjada ayaa laba laba dhaaranaya oo maqaamkoodii qumaya hadii labadooda mid uu dhinto midna uu nool yahay kii noolaa iyo kii dhintay dhaxlihiisii ayaa laba laba dhaaranaya oo mar kasta dhaxluhu wuxuu taagan yahay maqaamka muwaradkiisii ki u dhexlayay dabeetana dhaartii hadday dhacdo oy laba laba dhaartaan mar hadda u fiirso meherkii waa la fasakhaya laakiin waa haddaan markhaati lahayn la soco haddii markhaati lahayo kolba qofka markhaatiga haysta ayaa hee la hormarinaya ama hadday labadaba markhaati haystaan ka war kana wuxuu keena laba qof kana laba qof labada markhaatina waxa weeye waa laba markhaati oo cadlayna ah, oo waxa weye sifatu shuhuud ayaa laga helay waa la taskiyey marka labadii markhati way isla dhacayaan tasaaqadat albayinataan labadii markhaati way dhacayaan way labalaba dhaaranayaan kadibna meherkii waa la fasakhayaa meherkii ayaa la fasakhayaa waaya meherka marka la fasakho maxaa waajibaya meherkii musamaha la fasakhaya la soco mahrumili baa waajibaya mahrumili ayaa waajibaya mahrumili horan uga soo hadalay wuxuu i ikhtalafa ida ikhtalafa hadday isku khilaafaan fii qadri mahri meherka qadarkiisa sifati ama sifadiisii taxaalafo laba laba dhaaranayaan wayataxaalaf way laba laba dhaaranayaan sidoo kale waarihaahumaa zawjkii zawjadii labadii dhexlay aw waarithu waaxidin midkood kii dhexlayay walaakhar iyo kii kale uma dabeetna yufsiqu lmahru meherka ayaa la fasakhaya wayajibu waxaa waajibaya mahru mitli mahru mitli ayaa waajibaya walow dacad haddii gabadhii sheegato tasmiyatan in la magacaabay meherkii fa ankarahaa tasmiyadii uu inkaray asaguna wuxuu wax la magacaabay ma jiro taxaalafa way laba laba dhaaranayaan fil asaxi muctamad haddaan qaba walow dacad hadday sheegato nikaaxan nikaax hadday sheegato wamahra milihi mahru mili ayay sheegato oo faaqara binikaaxi nikaaxi uu qiro oo waankara almahra maharkii uu inkiro oo sakata amuu ka aamuso fala saxu muctamadu waxa weeye takliifu ninkii lagu khasbayo takliifuhu ninkii lagu khasbayo albayaan inuu caddeeyo fain dakara hadduu sheego qadran qadar hadduu sheego oo wasaadat ayadna ay ka badisato xaalafa way labalaba dhaaranayaan wain asara hadduu ku adkaysto munkiran asagoo diidan xullifat ayadii baa la dhaaranaya waqudiya laha waana loo xukmayaa wuxuu ku yidhi haddii gabadhii ay sheegato tasmiya waxay tihi meherkii waa la magacaabay tasmiyay sheegatay qadar ka badan meherbitriga ayay sheegatay asna wuu inkiray oo wuxuu wax la magacaabayba ma jiro wax la magacaabayba ma jiro meherkaaga waa laga aamusay tii hore bay la mid tahoo way labalaba dhaaranayaan maxaa yeele qadarkii meherka unbaa la isu khilaafsan yahy markaas waa tiina soo dhaafaysa oo kale haddii gabadhi ay sheegato nikaax iyo mehermili waxay tii ninkan waan isguursanay mehermilina waan ku heshiinay maya mehermilina wuu waajibay oo maxaa yeele meherkii ayaa la magacaabay waxay tihi mufawidaan ahaa meherna liima magacaabe ninkana waan isguursanay asagiina nikaaxi wuu qaray wuxuu ihi gabadhan waan isguursanay waa run laakiin wax meher ah meherkiina wuu inkiray oo wuxuu ihi caqdiga lagumaba sheegin meher ama uu ka aamusay meherkii ankara mhrmhrigumale buui meherigumale buuhi ama wuu ka aamuso oo waxba ma sheegin marka ayada horta laga dhegaysan maayo ninkii ninkii waxaa la leeyahay mar haddaad meherkii sugtay hadda yani nikaaxii waad sugtay meherkiina farac buu ka yahay nikaaxii marka waxaa lagaa rabaa inaad caddayso wixii aad gabadhan ku heshiiseen haddaba haddii uu qadar sheego oo dho intaasaan ku heshiinay ayadna ay ka badiso wuuu yidhi maala ku heshiinay ina waay laba kun ku heshiinay way labalaba dhaaranayaan way labalaba dhaaranayaan waa tiina soo dhaafto kale haddii uu ku adkaysto dhaho waxa weeye gabadhaas waxba iguma leh laakiin waan isguursanay ayadaa la dhaarinayaa kadibna waxay sheeganaysay baa loo xukminaya ninkan waxa weye iska madax iska aamusan waa waxba ka socon mahayaane ayada lee ku dhaaro ninkaa inaad waxaad sheeganaysa ku leedahay meherka ah dhaarato waa loo ukminaya qaadigu uu ukminaya wuxuu ku yidhi walow ikhtalafa haddii walow ikhtalafaa mi idiin qoray mise ikhtalaa walow ikhtalafa hadday isku khilaafaan fii qadrihi ay qadri almahri meherka qadarkiisa zawjun zawjiyo wa waliyu sahiiratin gabadh yar weligeed aw majnuunatin ama mid waalan weligeed taxaalafaa way labalaba dhaaran doonaan fi asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haddii lasay isku khilaafaan meherka qadarkiisa zawjkii iyo inan yar oo ninkan lagu nikaaxay lagu meheriyey weligeedii ama gabadh waalan bay ahaydoo weligeedii baa ninkan ku nikaaxay dabeetana weligii iyo zawjkii inantaa yar ama taa waalan lagu meheriyey ayaa waxay isku qabteen qadarkii meherka hadda gabadhii meesha ma joogto weligii baa jooga gabadhiina waa inan yaroo dee waxa wey dhaarteedu muctabar ma ah ama waa waalanta waxa wey qowlkeeda wax ka soo qaad ma leh weligeediiba haddana meesheedii gelayo taxaalafaa asagii zawjkii ayaa laba laba dhaaranaya waayl asaga gabadhin mas-uulkii ahayd walow qaalad gabadhe hadday dhahdo markii ninkan wax ku sheeganaysay nakaxani wuxuu u guursaday yowma kada maalin heblaayo bialfin kun buu guursaday wa kada maalin heblaayana wuxuu u guursaday bialfin kun wa abata alcaqdaan labadii caqdiba way sugnaadeen biqraarihi asaga qiraalkiisii aw bibayinatin ama markhaati ayay ku sugnaadeen caddayn lazima waxaa ku waajibayay ninkii alfaani laba kun fain qaala hadduu dhaho lam aطac ooma tegin gabadhii fiihimaa labadaa nikaaxba maanaan ku kulmin oo maanaan is aw fii axadihim ama midkood sudiqa ninkii waxaa loogu rumayn doonaa biyamiinihi wallaahidiisa wasaqad ashatru niskiina wuu ka dhacaya wain qaala hadduu dhaho kaana aani kii labaad wuxuu ahaa tajdiida lafdin lafdi cusboonaysiintii laa caqdan caqdi maba ahaynba lam yuqbal laga yeeli maayo oo ka socon maayo wuxuu ku yidhi gabar baa nin ku sheegatay inuu guursaday maalin heblaaye maala maalinta sabtida ahayd ayuu wuxuu ugu mehersaday bay tihi kun maalintii khamiista ahaydna kun buu igu khuluc inuu khulcay oo maalan eh, gabadha isku furtay maalan maalan lacaga isku furtay ayuu dalbatay ama faskigaasaa dhacay si kastaba ha ahaatee eh, maalinheblaayana kun buu i guursaday bay tii kun buu i guursaday labadii caqdina way sugnaadeen labadaa meherba way sugnaadeen ama asagaa qira uu waa sax labadaa maalmoodba waan mehersaday gabadha ama markhaati bay ku sugnaadeen ama qiraal labadii kunba horta way waajibayaan labadii kunba waa waajibayaan haddaba hadduu dhaho gabadhan labada caqdi way dhaceen waa nikaaxsada waa run laakiin labadaa meherba maanaan kulminoo maanaan is arag gabadhan lamaba kulminba yani maanaan maanaan u teginba ku wada ama midkood maanaan ugu tegin buuri midkood maanaan la kulmin sudiqa biyamiini dhaartiisaa markaa lagu rumaynayaa waaya wasaqada sharu nis baana dhacaya labadii kun nis baa dhacaya waaya maadaama uu yidhi lamaba kulminba nis baa ka dhacaya waaya haddii uu dhaho laakiin maxaa horta ninkaan ugu rumaynay sheegashadan uu sheegtay maxaa lianna alasl cadam alwaط waxa asala inuusan gabadha la kulminba asal ah marka asalkiibaa xaggiisa jiro waa la dhaarinaya gabadha inuusan la kulmin ayaa la dhaarinaya haddii laakiin uu sheegto in nikaaxii dambe oo tajdiidi lafdi ahaa lafdiga maan cusboonaysiin caqdi ma ahayn caqdi cusub ma ahayn tajdiid nikaax gabadh waan isqabnay laakiin ayada intay u buuqday ayaan iska qancinayo wadaad baa intaan ugu yeedhay ayaan ku idhi buu idhi bal xoogaa waxna u magacow intii horeen ku heshiinay mooyaan badlad yar iyo wuxuun u magacow waad fahanti soo ma ee lafdiga un baan gabadha ku qancinaya nikaax cusubba maba ahaynba oo gabadh intaan kala tagna haddana dib baan u guursan ee tajdiidda nikaax kii horan baan laftan la tajdiidinay ee caqdi cusub ma ahayn kaa laga yeeri maayo ninkii maxaa yeele taas waxay khilaafsan tahay daahirka sida haalibkaa qofku tajdiida nikaax ma sameeyee hadduu caqdi labaad uu nikaax la samaynayo waa un nikaax cusub weeyaan laakiin in lafdi la soo celceliyo wax macnaa ma samaynayso masalada waxay cuskanaysaa qaacido fiqi oo ah idaa tacaarada fi اlkalaam التأkiid والتأsiis qudima التأsiis تأsiiska iyo تأkiidka hadday isqabtaan tasiiska la horsiisa tasiis waxa wey hadalka inuu macno cusub faa'iideynayo ta'kiidkan waxa wey inuu hadalkii hore hadalka hore la adkeynayo marka tasiis iyo iyo waxaa istacaaruday hadda iyo ta'kiid tasiiskii ayaa la hormariyey qaacidana waxay hoos gelaysaa qaacido kale oo weyn oo dhahaysa icmaalu اlkalaami أwlى min ihmaalih waad garanaysaan qaacidadaas wuxuu idhi walow qaalat hadday dhahdo nakaxanii wuxuu u guursaday yoma kada maalinheblaaye bialfin kun yoma kada maalinheblaayan bialfin kun wahabat caqtaan labadii caqtaan ee sugnaadaan biiqraarihi qiraalkiisa bayinatin aw bibayinatin ama markhaati lazima alfaani lazimahu waxaa ku waajibaya alfaani laba kun fain qaal hadduu dho lama ataa uma tegin fiihimaa labada nikaaxba uguma tegin gabadhii aw fii axadihima midkood sudiqa waxaa lagu dhaarin doonaa sudiqa waxaa lagu rumayn doonaa dheh biyamiinihi wallaahidiisa wasaqada shadru nisna wuu ka dhacaya wain qaala hadduu dhaho kaana aani nikaaxi labaad wuxuu aha tajdiida lafdin lafdi la cusboonaysiinayo in laa caqdan caqdi cusub ma ahayn lam yuqbal laga yeeli maayo wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina maxamed